يا ربي يسألك خلاص لحالي فأنا الضعيف وهذه أحوالي ماذا أقدم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم waxaan kusoo jiray risaaladii ahayd kashfu shubahaat sharaxeedii ama uun tarjamadeedii waxaa inoo dambeeyey asalkii ahaa tacriifu tawxiid towxiidkaasna inuu yahay towxiid alcibaada rusushoo dhanna lala soo diray min awalihim ilaa aakhirihim ayuu sheekhu ku jiray ama towxiid rububiya inuu ahaa towxiid ay dadku qirsanaayeen inkastoo fii bacdi tafaasiilihi inxiraaf uu galay laakiin guud ahaan ama ka kor ahaan waa waa ogolaayeen fa awaluhum ambiyadii kii u horreeyey ama rususha kii u horreeyey ee loo soo diray towxiidka inuu ummadda u caddeeyo walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allah wajtanibu taaquut dadka lala soo diray ninka u horreeyey waa nuuxun calayhi salaam nabiyullaahi nuux weeye calayhi salaam maxaa yeele rususha rasuulka u horreeye weye saddex boqol shan iyo toban rususha ahayd rasuulka ugu horreeye weeye amaa abuna aadam calayhi salaatu wasalaam isagu rasuul maahay nabi buu ahaa sida axaadiistu ay caddaysay cinda bni xibbaan wاlxaakim wahayrihima bacd الnaas ba waxay sheegaan waxaa ka sii horreeyey idriis idriis baa nuux ka sii horreeyey rasuul ahaa ma sugno waa iska aathaar iyo mu'arikiintu waa sheegaan bacd اlaathaarna waa ku timid laakiin wax ku sugan laa fi اlkitaab walaa fi sunna ma jiraan awalkoodu waxaa weeya nabiy llaahi nuux kama fi xadiidi الshafaaca waa garanaysaan anta awalu rasuulin ursila ilى اlard bay odhanaya dadka maalinka macsharka jooga marka waa iska cadahay nabigu markii loo caddaynaya waxyigiisana waxaa lagu yihi innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin idan rasuul baa tahay wey rasuulka u horeeyay waxyigaadan oo kale ama hawl shabahda loo geeyey lagu bilaabay nabi llahi nuux calayhi salaatu wasalam waa iska cadday sidaasuu sheekhu uga bilaa waana runtii raxmat ullahi tacaala caleyh arsalahu allahu ilaahay baa diray nabiy llaahi nuux ilaa qowmihi tolkiibuu u diray maxaa loogu diray ama goormaa la diray lamaa goortii halow ay ku xadgudbeen fi saalixiina dadkii susuubanaa ee culummada ahaa ama awliyada ahaa bay ku xadgudbeen kelimadan yartee marka arsalahu allahu ilaa qowmihi lamaa halow waxaa ku jira sababu irsaali nuuxin calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku jira sababka keenay in ay waxaa ku jira bidaayat linxiraaf baan ujeeda bidaayatu ashirk ama waktiguu shirkigu bilowday inxiraafka caqadiga ah labadaa calama waa kugu jiraan ayib ta koobaad nabiyullaahi nuux baa u horreeyey rasuul la diro asagoo rasuula ummaddana oga degaya shirki xilluu shirki dhacana waxaa ugu horreeyey zamanka nabiyullaahi nuux caleyhi salaatu wasalaam sababka shirkiga iyo gaalnimada keenay in diinta saxnad laga leexdana waa alquluwu fi saalixiin saddex qodoba markaas kugu kaa fadhido awal rusul waa nuux yaa loo diray tolki maxaa loogu diray waxay ku xadgudbeen eh, fi saalixiin oo addoonku xadkiisi la dhaafayo waa qolow idan kaa waa sababu shirkigu waxa keenay xilliguu shirkigu bilowdayna waa fii zamni nuuxin alayhi salaatu wasalaam sidaa darteed aharkii ibni cabaas markuu fasiraya kaana annaasu ummatan waaxida yaa la weydiiyey wuxuu ihi toban qarni ayaa ka horraysay nabi alla nuux toban qarni kun sano adduunku markuu kun sano jiray baa nabiyullaahi nuux la soo diray kunkaas sane sanee ah bimacnaa yani min min min mowti aadam calayhi isalaatu wassalaam nebi aadam geeridiisi iyo dhimashadiisi ilaa nuux diridiisii la diray kun sanaa udhexaysay kunkaas sano carruurtii nebi aadam iyo warasadii ka farcantay iyo bashariyadii farcantay ilaa nabi nuux la dirahayay inta udhexaysa kulluhum kaanuu cala islam buu leh ibnu cabaas shirki ma jirin wax shirkilaba ma dhicin qabla zamani nuux calayhi isalaatu wasalaam bani aadamku waa gafayaan inxiraafaad kale iyo akhdaa ka lahaa amaa shirki iyo gaalnimo iyo ilaahay khayrkii in wax la moodo ama rabbi xaquu laha ummad kale loogu daro iyo makhluuqaad kale waxay bilaabatay fii zamani nuux kulluhum cala alislaami kulluhum cala alfitra halkaa marka waxaa kaaga soo baxaysa alaslu fi lbashariyati waannaas alislaam watawxiid waa qaacida muhiima wey bashariyada waxaa asal u ah tawxiid iyo islaamnimo shirkiguna waa shay daari ah cudur cusuboo soo kordhay weeye in la cilaajiyana u baaha madhabka waxaa ku baaba'aya madhabu eh, alfalaasifa waddahriyiin iyo munaafiqiinta warkood waxay leeyihiin al aslu fi lbashariyati alkufru washirk islaamkaa daari oo gadaal ka yimid marka weligaa iska ilaali saa darteed ba arkaysa hadda in la raadinayo aathaartii iyo raadadkii ay ka tageen gaaladu fircoon baa la baarayaa ah, waxyaabihiisii mushrikiin quraysh raadkoodi baa la raadinhayaa culamaau laahaar haddaad maqasho waa waa muasia ashirki walkufr wey ciraaq baa la tegi waxaa la baadhahayaa baabila iyo hawleda baa la raadinhayaa reer faris baa la raadi la raadinaya ashuriyiin baa udhi waa la raadinaya raadkoodi fayniqiyiin iyo balaayo mushrikiin oo dhan baa raadkooda la raadin waa la bumbuunin ilaa masr hadda markaad joogto nabi muuse iyo fircoon fircoon baa magac dheer markaad qaahir iyo iskandariya masar joogto nabi laahi muuse alayh salaam iyo fircoon waxaa caansan fircown meel kasta markaad duniyada hadda tagto mushrigii iyo gaalka weynaaye ummadda aafeeyey ayaa ka magac dheer ninka muslixa ah ahlu khayrka ah waxay hay-adaba u shaqeeyay in hawlaha laga shaqeeyo waa xadaara lagu leeyahay waa haqaafada ad lahaydeen waa taariikhdiini maxaa taariikha ma shirki baa ana iyo taariikha hawshaa iska ogow marka saas darteed maadaama sababu shirki uu yahay alghuluw fi saalixiin waa in la iskaga ilaaliyo wey laa tuطruunii kama aطrat الnasaara fi ciisa bni maryama ama fi ibni maryam inama ana cabd اllahi warasuuluh faquluu cabd اllahi warasuuluh adigoo garanaysaa ha igu alira waxaa weeyaan waa almadx alira huwa almadx fi اlbaطil aw almubaalaga fi اlmadxi wey ruuxaad aad u ammaanto ood u naashnaashto ood dhaldhaalacdo ood qurxiso aakhir waxay keenaysaa kii kaa dambeeye daciifu ra'yiga ahaa inuu meeshaa ku nafbaxo oo ninkaad ammaanaysaaba uu ku wareegeysto ku weyraxo xaggan oga bixi waayo xaggan oga bixi waayo nabigu marka wuxuu leeyahay ammaanta xeel eh, zaa'idka ah ee xadgudubka ah ha la joojiyo anugu addoonka ilaahay baan ahay rasuulku uu soo diray baan ahaye haddaad ammaanaysaan muxamed waxaad tirahdaan ibnu cabdillaah haddii aad sifadii aan lahay muhiimaddii lii soo diray aad odhanaysaanna waxaad tirahdaan cabdullaahi wa rasuuluh addoonka ilahay rasuulkiisa ku gaabsada alxamdu lilahi aladii anzla calى cabdihi اlkitaab tabaaraka aladii nazla alfurqaana calى cabdih muxamedun rasuulu اllah halkaa warkaa warkaa ku daysta wma kana ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuul اllah wakhatama الnabiyiin wma muxamadu ila rasuul intaasaa idinku filan ayib marka nabigu waa diidi jiray in saxaabadana la ammaano oo lagu xadgudbo asagana la ammaano ma ogolayn lanna usuulu shirki shirkigu wuxuu ku bilowda wuxuu ahaa in dadka qaarkii niman wan wanaagsan oo ahlu khayr ah ay xadkooda dhaafiyeen oo bini'aadinimada ka saareen ilaa ay ilaahya ka dhigeen waa waxayna nasaaro samayso nabigu uu leeyahay say ugu xadgudbeen nasaara fii nabiy llaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam iska ilaaliyay say ugu dambey dhawaawiilka ilaahay maxaa yeelay aabba ma laha hooyadii wax uraya lama hayo idan waa wiil ilahay meeshan ku afay maca salaam wiilka ilahay oo maxaad eedeen waa kan ruuxi dhintay noolaynay kii damugta indha u dilaacanhaya kii curyaankai salka ku siqahayay intuu kicinhaya lugaha ku orsinaya idan waaba ilah yarba idan marka hawlaha noocaasa dadku qaarkii waa waa dagaya marka waa in la iska ilaaliyo in la iska ilaaliyo iyaakum alghuluwa fi اddiin fainamaa ahlaka man kana qablakum alghuluw fi اddiin xadiidkii axmed iyo khayrkii nasaa-i waa garanaysa nabig wuxu lay sal iska jira xadgudubka ninka culumada qadarkiisa la dhaafinin ninka weliga saalixa qadarkiisa yaan la dhaafin iyo awooddii rabbi meeshii wuxuu rabbi ugu talagalay rasuulka iyo ambiyadu ninka sameeqaankiisa sharafkiisa la dhaafin ruuxa bini aadamka in la baksiyo oo la liido la xaqiran lama ogolo xadkiisii hoos laga mariyo waxaan kaoon la ogolayn bini aadamnimadii iyo bashariyadii iyo ruux wuxua ah in la dhaafiyo labadu waa khalad ruux haddaad xaqiisa hoos uga gaasirtana waa dulmi oo ruux walaalka ku xadgudubtay haddaad meeluusan ahayn gaadhsiisana waa qolow inaba lama ogola hawsha iyada ah midna waa sukriye istihzaa iyo taxqiir weeye iyo isdiraa midna waa qolow iyo tacdiim iyo ijlaal iyo tawqiir uusan ruxu mudanin ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu leh dhexdhexaadka marka hawsha waa inay ku socoto lamaa goortiibuu rabbi dare halow ay ku xadgudbeen fi saalixiina dadkii wa wanaagsanaa qulugu dhowr qaybood buu galaa mar caqiiduu galaa sida ahlu kalaamku tay caqiidada ku qulween iyo tanziih rab rabbi baan nasahaynaa oon hufaynaa oon tashbiiha iyo tajsiimka ku hufaynaa bay yidhahdeen kaas kadib bay sifaatka rabbiga qayba ka mida diideen badankeedba diideen inkireen taxriifiyeen ta'wiiliyeen ayb bar ka mida waxay dhaheen ilaahay ihbaatkiisaan ku dadaalaynaa kullu maa uu sheegtay waan u sugaynaa halow fi lihbaat ilaa ay tajsiim iyo tashbiih u galeen dhexdhexaadkaada rabaa lagaa rabaa ihbaat biduuni tashbiih wa tanziih biduuni tacdiil labadaa baab wanad udhexaysa laga rabo waxaa ka mid a alguluw fi lcibaadaat sida khawaarijtoo kale ruuxu in yar inuusan khaldamin bay dheen saa u weecda kaafir weeye adduunkana waa gaal aakharana waa mukhallad fi naar ruuxii zinaysta ama been kabiira min alkabaa'ir ruuxii ku dhaca asagoon ka toobadkeenina ku dhintay maalinka qiyaama waa kaafir naartuna ku waaraya adduunkana waa kaafir muctadilan waxay dhaheen maya ninkii dembi weyn ku dhaca xaggana aan ka toobadkeenay isaa ku dhintay adduunka waa manzila bayna almansilatayn muminna ma aha gaalla ma aha muslimna ma aha gaalla maaha muxuu yahay bayna bayna wey magacaasaan siinaynaa aakhara laakiin maxaa xuguma waa mukhallad fi naar naartu ku waarahaya idan natiijada iyo xukumka aakhara waxay ka waafaqsan yihiin khawaarij adduunka magacu qaadanhayn bay ku kala tageen bas ninkan wuxu an u mahay haddaan khaariji ahay adduunka ninkii kabiira ku dhaceen ka toobadkeen ku dhintay waa kaafir aakharana waa kaafir kaafir xukunkii waa taqaanaa in allaha xaramahumaa waxaa weyaan wama yushrik billaahi inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu caleyhi اljanna wama'waahu naar wey warku suucadya khaalidiina fiiha wey qur-aanka soo urur wixii khaalidiin la sheegay ko khaariji warkiisa waa cadde lakin mucdil wuxuu yihi anugu adduunkan ninkan wuu tawxiidsanhayaa wuu tukanhayaa wuu salaadahayaa dembi weynna waa ku dhaco kabiir min alkabaa'ir ma odhan karo waa waa kaafir xaggana maxaa yeelay islaan iyo diin kale ka muuqata waa muslim ma fiicanna ma dhihi karo dembi weyn oo kabiiro ku dhacay waman yacsi illaaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilu naaran khaalidan baa meesha taalla musaasa haa idan adduunkana laba xaggana nas waciid baa kaga dhegan xaggana wacdi baa kaga dhegan manzila bayn almansilatayn aakhira laakiin waa ahlu naar naarta ku waaray madhabka waa inaad iskaga cararto alghuluw fi lmucaamalaat baa ka a ah. wax kasto oo nacfi iyo maal lagu heli nin iskaga dhici waxaan waa bannaan yahay dantaa ku jirta horumarkii adduunka ku jira ribadu waa in intereska la baneeyo war waxa xaaraanta iska ilaali midna waa tashaddudahayaayo in yar meeshuu shubha yar ka dareema ama xogow masaladu khilaafi ay noqoto ama wuxuu dhiga xaaraam wey ninkii ugu khilaafana maalgiiba gal kuna daraf ku tago wax kasta waa bannaan inuu nasweyinku qabto mooyeen waa iska fasaxantahay la jiifiyana bannaan wasadka waa inaan laga tegin sideeduba caadaadka laftirkooda huluwi baa gala caadaadka dhaqamada ay dadku um-, ummaduhu leeyihiin huluwi baa gala nin caadadiisiibuu ku dheganaan hayaa weligii baa nafta kaga bixi wa in khaalafat annusuus waxaan maadna arki jirin war haddayaadan arki jirin horta diinta bal ka war sharciga ma waafaqsantaha mise maya loo fiirin mahayaba ree hebel waxaa dhaqunaasaa isaas dhaqankanka annaga ma yeeli mayno dhaqankiinu diin ma ahee kitaabka rabbiga iyo sunaa lagu kala bixiya wixii caadaad iyo dhaqanka nabi maxamed ba cagta marsheey ba horta caadadaad soo qado miisaanka saar ma waafaqday shareecada khayr ma waafaqi weyd hala turo haddaan sharcigu uusan ka hadlin laa nafyan walaa ibaat ma waa fasaxanta orod cidna fi saalixiina waddan bay ku quluween lamaa halow fi saalixiina waddan sanamka waddi loo yaqaana waddigu asalkiisii hore wuxuu ahaa nin saalixa rajul saalixa ah, oo min qowmi nuux weliba daahiru lqur'aan nimanku niman nabi nuux ka horreeyey bay ahaayeen raggan dhowrkee la sheegay waa ka horreeyeen rag sulxa ah oo tawxiid wanaagsan ku dhinta ahlu khayr ay ahaayeen laakiin nabi nuux wuxuu soo gaadhay oo lasoo diray dadkii oo nimankan caabudahaya saas wey idan markaa waagi dambe waa la sawiro calaa suurati rajul sanam timhaal iyo taalladii xaawataaki iyo ina cabdilla xasan iyo dhagax tuuriiso garan mayse xamar muqdisho qaabkoodoo kale loo sameeyey sanam calaa suurati rajul buu ahaa sanam sidii ninki nin loo qaabeeyey buu ahaa iyo wa suwaacan asna sanam calaa suurati imra'a haweeney qaab haweeney baa laga dhigay soomaalida kaniisadahan ay leeyihiin nasaaradu maryama binti cimraan oo ciiso yar bay haysataa ay kuleeyihiin baa ku sawira idan taallo qaab dumareed leh bay yuu u sawiraa suwaac wa yaguuth kaana calaa suurati asad libax libaxaan baa loo sawiray sidii libaaxii buu u sawiraa waa sanam libax ahaan loo sawiray wa yacuuqa yacuuqna asna wuxuu ahaa sanam loo sawiray calaa suurati faras faras gamaan ama geenya laga dhigay wa nasran nasrku waa sida la yaqaano calaa suurati nasrin gorgor baalkan gorgorka loo yaqaano ee haada nooc kamid mida ah way dhib badan kedeed ah ama waxaa tirahdaa galaydhka waa taqaanaa galaydhka soo ma taqaanaa shimbiraha laay marka waa galaydh weyn gorgorku laguu sheegay galaydh weyn ada galaydh weyn waa qaangaadh ah oo luqun dheer oo baktiyaha cuno weeye waa taqaanaa intaas bay ku qulween idan saalixiintii u darayd ay ku qulween ay ku dambaabeen nimankaasay ahaayeen nimankuna asalkoodii niman wanaagsan bay ahaayeen ibn cabaas fi saxi bukhaari raqamka ah wuxuu leeyahay saarat alawthaanu alatii kanat fi qowmi nuuxin fi lcarab awthaantii iyo asnaamtii qoomkii nabi nuux loo soo diray ay caabudi jireen baa soo gaadhay carab waagadan babacdu amaa wud sanamkii wud loo yaqaanay kaanat kalbin qabiil reer kalbilayado carbeed baaba wudda caabudi jiray biduumat aljandal meesha loo yaqaano ku yaala sana halkaa ku yaallu ah. asnaamtu sanam kasta meel la yaqaano iyo gobol la yaqaano buu ku yaallay inaguba waan lahayn haddaynu soomaalila asnaam badan baynu lahayn dib loo fiiriyo wa amaa suwaac suwaac asagoo soo ee dhibka jira waxaa weye wadaadihii soomaaliyeed ama bulshadii soomaaliyeed asnaamtii awtaantii khalad bay ka fahmeen ilaa dhagaxantaad meel dhoobato aad u sujuud aada caabudo ooma yaqaana wax cibaado ah nabiguna macatab meel lagu xidhay wuxuu yihi irax hada alwathana canka sanam wey shay kastoo min duunilahi la weyneeyo xaq uusan lahaynna la siiyo waa sanam shay kasta ama dhagax ha noqdo ama malag ha noqdo ama rasuul ha noqdo ama nin ha noqdo wuxuu doon ha noqdee shay kasta oo xadkiisi la dhaafiyo xaq uusan lahaynna la siiyaay xaqaasoo ilaahay khaasnimo u lahaa waa sanam wey wathan wey marka yaan uun qaab kale u qaadan wa amaa suwac buuhi ibnu cabaas fa kaana lihudayl sanamka suwac loo yaqaana reer bani hudayl baa yaa caabudi jiray qabiilkii cbdullah mascud ka dhashay waad garanaysaa alhudali wa amaa yaquud fa kaana limuraad yaquudna waxaa caabudi jiray reer muraad qoyskuu ka dhashay uways alqarani khayru taabiciin waa garanaysa waagi dambe waxaa qaatay uma qutayf biljawf cinda saba jawf waa gobol ku yaala hadda yaman ku yaalla wey gobolahan koonfureed ee junubka yaman dhaca ee jawf iyo shabwa iyo waa gobolle israaco wey maarib meesha hadda loo yaqaana marka la dhaafo gobol ku xiga wey jawf baa le magaciiba aminkan leh mandiqatljawf baa loo yaqaanaa ama idan halkaasu sanab ku yaal in cabaas uu ku cadeeyey wuxuu uhi cinda saba wadi sabaad sii mari sayalcarim meesha lagu rogay qolyihii iswaalay suurtasaba lagaga shekeeyey nicmada rabbiga intay xajin waayeen la kacay wax kalaan rabnaa baad sii mari kadibna waa tegaysa gobolkaa joof loo yaqaano sanamka ku yaalay oo loo aadi jiray wa amaa yacuuq soo maaha fa kaanat lihamdaan yacuuqna ree hamdaan baa iskale oo caabudi jiray wa amaa nasr fa kaanat liximyar ximyar baa iska lahaa liaali dilkilaac wuxuuna ibn cabaas caddeeyey asnaamtu hadda sanamyo ha noqoto oo sanamyo waaweyn oo dhagaxyama la caabudo loo diiqo oo la taga sanadkii xoolaha lagu qalo dhiigga lagu daadiyo oo sharadka lagu soo xidho oo ha noqdeene asalkooda hor maxay ahaayeen magacyuhu asalkooda muxuu asmaau rijaalin saalixiin min qowmi nuuxin wuu caddeeyey asalkooda hor waxay ahayn niman wan wanaagsan oo culamo ahlukhayr ahayd cibaado badan xadidka xadidka dheeraawe dadku markay halaagsameen oo cilmigii yaraaday ayaa shaydaan u yimid wuxuu hi ma doonaysaa nimanka culamada ahay oo wanaagsan inaad ku dayataan haa yacuuq iyo yaquud iyo nasr iyo wad iyo suwaac soo dooni maysa raggi ahlu khayrka ahaa haa cibaadadoodii soo qaada oo ayaga se waa kaas lama yaqaana waa la yaqaana se waa ka hebel wuu caddaa kan wuu dheeraa ka dhumcaysuus ah miyaa sidiis intaad u sawirtaan hortina dhigta markaad aragto wejiga awowgaa iyo suuradiisi wax u eg cibaadadiisi baad xusuusan iyo khayrkiisi iyo sadaqadiisii kadibna waxaad nashaad iyo firfircoon u heli inaad cibaadaysato ku day asagii dadkii markay yaqaanay culammada hore waxay ahaayeen iyo khayrkooda yaqaanay xaggana ahlu khayrka ahaa ee u sawiray un wadaadahaas inay un ku daydaan keliya way dhammaadeen ayaguna ilan sanad kuwaas ayaguna dhammaaday wiilashoo yararkaa oon aqoon badan lahayn ba soo kacay fici ku xigay nimankaas u yimid sheeda wuxuu ma ogtihiin aabbayaalkiin asnaamta nimankan waa caabudi jireen maxay meesha u keensadeen maxay u sawirteen maxay mixraabka ugu dhejisteen muxuu nin kasta meeshan e, u dhigtay aabbayaalkiini awowyaalkiini wadaadahan sawirana wadagarhka waaweyn hee way caabudi jireen alalh waa runtaa baa la runtaa weeye idan marka waxaad fahmaysaa xaqiiqada markuu rabbi leeyahay bini aadanow shaydaan ha caabudina yacni in ilaahay hayrkii la caabudo kaana biamri min ashayطaan soo saa ma ujeedaa alam axad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayطan xaqiiqadu markaas way ku caddaan idan biamri min ibliis wa min ashayطaan baa lagu caabuday qowm saalixiin ah wiilashii yararka ahaa iyo fici dambe wax badan aan ka warqabin laa yacrifu اlislaama man laa yacrifu اljaahiliya qaacida cumar u dejiyey baad ku garanaysa islaamka xaqiiqdiisa dhabta maba ogaan karo ninkan jahiliya soo marin wiilka soomaaliyeed maanta dhashay toban jirka ee looga usulstaasa loo akhriya ama kashfiad loo ahriyo oo liyaa soomaaliya asnaan bay caabudi jirtay qaybo ka a ah. daba taagnaayeen wuu kula dagaalamay leannu maalinkuu dheysada masaajid iyo wadaado tukanhayay tawxiid buu arkay ama magaalo kusoo goro ma yaqaana meelan u diiqi jireen aadi jiray malaayinta ku bixin jiray ee habeenaha lagu soo dhexi jiray ee loo dhafri jiray maba yaqaanaba iyo dawaafka annaga aan ku dawaaf warba ma hayo allii alla socodku socdo lagu kiisay tawxiid baa loo akhriyey waa fiican yahay qur-aankana waa yaqaanaa isagoo feero kusunba iswaali laakiin xaqiiqada lamaba socdoba idan laa yacrifu اlislaama man laa yacrifu اljaahiliya idan kuwan waxaa lagu yidhi asnaamta caabuda siday ku tageen intii hore markaa wadaadihii wa wanaagsanaa magacoodii iyo sawirkooda wada socdaa meel hal dhigan jiray wixii waa socday waa socday waa socday waa socday magacyihii baa la xifdiyey bes ah sawirkii iyo suuradii uu lahaa ninkii la caabudi jiray ee wanaagsanaa lama hayo carab marka waxaa soo gaaray magacii magacyihii magacyihii bay markaa asnaam u sameeyeen sanam libax u eg mid u eg faras mid eh, haweeney laga dhigay mid nin laga dhigay mid gorgor laga dhigay idan magacina waa wataan muuqaalki laakin waa muuqaal kale idan xaqiiqadu waxay ku tacalluqdaa xukumku xaqiiqada meesha ka jira magacyaha wax ku xukuma ma farigi ka qaadba ama jin dheh ama insi dheh hawsha meesha yaal taallay waa maxay waa shirki cibaadatu hayr illaah baa meesha kuu taalla warku waa iska cadyahay marka markii cilmigii yaraaday baa saa ay hawshu noqoto marka waa in la iska ilaaliyo wa aakhiru rusuli rususha kii u dambeeyena waxaa weeye muxamadun calayhi salaatu wassalaam wa huwa muxamed kasara asagaa jajabiyey oo budaagay oo riiqay suwara haaulaai saalixiin shirkigii soo bilowday min zamani nuuxin calayhi salaatu wasalaam soo bilowday waa baabi'i waaye waa hari waaye ilaa nebi maxamed u baabi'iyo u firso intuu taagnaa muddo kumaan kum u dhexaysa nabiyllaahi muusa nabiyllaahi nuux iyo nabi maxamed sal l slam kumaan kum allahna garanaya tiradeeda laakiin taqriiban marka la fiiriyo nabiyllaahi muusa calayhi salaatu wasalaam oo sokeeyey oo nebi bani israa'iila ah iyo nabiyllaahi maxamed baa waxaa u dhexeeya taqriiban muarikiintu sheegayaan saddex kun iyo shan boqoloo sano saddex kun iyo shan boqoloo sano idan nuuxna warkiiba jooji asagu kumaankumu marka wey idan shirkigu hadduu sugnaado oo bay-ada iyo bulshada uu dhex galaayay in la zuuliya waa adag tahay gacan in loola tago oon waxba loo reebanima lama korsiisuba leanna shaydaan baa daba taagan ibliis muwas uskaasaa daba taagan musayin naf iyo balaayo qurun buu kugu sii daynhayaa marka sheekada raqiiska tawxiidka waa la fahmay ummadda tawxiid garatay war tawxiid un baad ku haysaan umaddu magaalaa hormatuhu hadday gaalo tahay hadday islaam tahay iyada u tallahay laakiin tawxiidku waa xaqiiqa lala soo diray bikulli nabiyin bikulli rasuul walaqad bacadnaa fi kulli ummatin rasuula ilahay muxu hal u kaaftoomi waay hal nabi hal rasuul boqol labaatan iyo afar kun oo nabi ilaahay intaasuu nabi see dhahay xaqiiqa muhiima wey aslu usuul haddaan weel waxaa le somal way dhn weel wuxuu ka tolmahee salka salkuu ka tolmaa dhiisha marka la toli ama weelka la toli ama masaf la toli waa in salka horta laga fadhiisiiyo la asaaso adoon caqiidada kuu saxma waxba kuu socon maayo waxaad wadoo dhan waa ka kacwood idan nabiyllaahi maxamed markuu soo gaadhay isagaa jebiyey kasara isagaa jebiyey suwara haaulaai saalixiin suwara haaulaa kuwan sawiradoodii yacanii wud iyo yaquud iyo asnaamtii meesha taalay magacyo niman wan wanaagsanna wadatay nabigaa baabi'iyey asaalixiin arrintaana waxay dhacday xilligii zaman fatxu maka sanadkii sideeda hijrada markuu nabigu maka furtay ayuu hawshaa sameeyey kama fi xadiid ibni mascuud fi saxix الbukhari wagayri afar kun sagaal boqol iyo labaatan asna waa ku yimid xadiidku wa xawla اlkacbati halaaثumiئa wa situuna nusba wuxuu nabi maxamed baa maka soo galay kacbaduu yimid iyadoo kacbada gudaheedu ay ku sawaran yihiin ama ay yaalaan saddex boqol iyo lixdan sanam bimacnaa saddex boqol iyo lixdan taallo wey waxaa loola dagaalamay sawirada waa inaad fahamto shirkiga u horeeyay ee dhaca fi dunyaa ka dhacaaya kaana sababuhu alqulu fi saalixiin suuradiisii muuqaalkiisana sawir buu ahaa ushirso shirkigu u horreeyey adduunka ka dhaca sababkii keenay wuxuu ahaa in lagu xadgudbay oo darajadii iyo xadku lahaa la dhaafiyey dad wanaagsan o ahl khayr la dhaafiy xadkoodii waxaysan ahayn laga dhigay masaas ahaa muuqaalku uu lahaana muxuu ahaa sawir sawiraha marka derbaha lagu dhejina albunnada iyo taalada iyo xusuus qor iyo meesha maalinki lagu dhejiyey iyo hawlaha hadaad aragto waa min usuuli shirki saasaa sharciga ula dagaalamay sawirada sharcigu wuxuu oola dagaalamay nebi maxamed la dagaalamay sawirada waa wasiile iyo wadiiqa xunoo kuu geyn doona aakhir inaad ilahay khayrka caabudo adu haddaad ka badbaadana ilmaha la caabudi doona hadduu ka badbaadana ku dhala caabudi doona kafa kafax bay maanta ninkii sawirkii awowgiisii shanaad haya maxaad umalay muxuu samayni awowgiisii shanaad ama awowgiisii lixaad diin badanna aan aqoonin inuu caabudo waa ku dhawaanhaya in hayaata ina hebel hebel ayo hebel hebel ayo kii tobnada lagu keeno meesha fadhiya idan hawshu way fogaanaysaa sawirku marka waa asbaabta iyo wadooyinka keena in ilaahay khayrkii la weyneeyo lagu xadgudbo ayib taasuu nabiga ula dagaalamay almuhim fa jacala y boqol iyo lixdankii taalle kacbada dhex yaalay nabiga ulu watay ku muday mid kasta fa jacala yadcanuhaa bicuudin kana biyadi wayaquul jaءa alxaqu wazahaqa albailu ina albaila kana zahuqa ulu waday buu nabigu sano kasta qud ka siiya markaasu afaaf u dhacaa bashka lax u kala jabaa saddexdii boqol iyo lixdankii buu u baabi'ey waqul jaءa alxaq wma yubdiu اlbail wma yuciid labada aayadood buu ku dul akhriyey qud ku jajabi wuu dhameeyey idan ta'tiibuu sheekhu ka hadlaya bal camr ibna cabas asulami saxaabigaas intuusan islaamin wuxuu ihi weligiiba anoon islaamku imanin yo waxaan aaminsanaa tolka iyo carab inaysan diin haysanin waxaan ay baail tahay dhagax la sameeyey daba taagnada waxba inuusan ka jirin baan ogaaday bu cilmi kalada ma haynin waan diidanaa buur waagii dambaan oo miyi iska jooga waxaan maqlay nin maka jooga ayaa ummadda ugu yeerhaya in asnaamta laga fogaado ilaahay keligii la caabudo qaraabada la xidhiiyo runta la sheego zinada la iska daayo baktiga aan la cunin dulmiga iyo xadgudubka la joojiyo waxaan alleelahay hawsha aan dhowr sano ku taamahay ninkaasaa sheegay ritigaygii waan soo kooraysta faraskay makaan imid nabi maxamed baan raadiyey itusa waa liigeey nabigoo isqarinhaya weliba waa xilligii ashuunku adinka wey ninka shanaad ama lixaad buu ahaaba dadka islaamay saxaabigaas camr bn cabas taqriiban nabigaan u tegey maxaa tahay baan nabi baan ahay buu nabigu magacaa maxamed maxaad ahayd nabi rasuul wamaa rasuul baan idhi bu rasuul muxuu yahay weydiye lasbaadhay ma ogtahay nabig wuxuu ihi arsalanii e, ilaahay baa isoo diray nabig sal slam ha ilaahay baa isoo diray ilahay waa maxamed waa yaqaan waa nin nin carbeed weeye waxbaa ka khaldan maya rabbi waa yaqaana allana waa yaqaana wuu garanhaya wuxuu ihi ma baa ku soo diray waa war wanaagsane waa hagaage bimaada arsalaka bo muxuu kula soo diray warka caddee arsalanii bisilati اlarxaami wa kasri اlawhaani wa an yuwaxad allaahu laa yushraku bihi shay u fiirso warka nabigu u dhiibay wuxuu ihi ilahay wuxuu ila soo diray qaraabada in la xidhiidhiyo qaraaba goys bay carabay noqotay qaraaba in la xidhiidhiyo riximka labo in asnaamta la jajabiyo cagta lama cardaad wax laga dhigo la riiqo wixiisanaba adduunka taagan dhulka lala simo waa qodob labaad wa an yuwaxad alla ilahay keligii in la caabudo idan waa in asnaamta la jebiyo oo ibr laga dhigaayo waa asal min usuul shariica waana mahaamtii iyo arrimihii ambiyada lala soo diray wey waxaa lala soo diray bikasri alawthaan waa dhoweyd bay taaliban sanam wey inuu dhowr boqoloo sano jiray ama dhowr kunoo sano kun iyo dhowr boqol sano ku dhow jiray adag oon la jebin karin dhagax weyn buur meer buur meer la fadhiisiyey bay intay iskugu tageen oo ku xidheen intaasoo miino iyo intaasoo tan wax qarx iskugu geeyeen bay la kaceen dhulka la simeen daliban waagay joogta afghanistan wadaadda culama caalamka ka xanaaqay culama see loo jebin karaa sanamka ragga ka xanaaqay ka dagaalamay doctor yuusuf qardaawi baa kamid aha ahaa culamo muslimiinaba ka dagaalamay see sanamka loo jebin kara waxaa weeyaan nabina xuule waxaa la sooday bikasri lawthan xaqaa'iqdii oo dhan baa marka isbedeshay waxaad cali ku ogeyd baa geedi loo badelay adduunka o dhan baa kala socdaba waxoo dhan baa sheekh rogmaday nin culamaa hadda wuxuu ku dagaalamay oo see sanab loo jabiyey see loo baabi'iyey ummad baa la kicinhayaa ummaddaa la wixii kici ha kicin waa in tawxiidka lagu dhinto adduunku dhanka hadduu ka soo rogmanhayo adugu tawxiidka ku dhimo hawlkuu taalla ma muslim baa wariyey kan dambe lafdigaada idin sheegay saddex meelahaas nabiy llahi maxamed maxaa lala soo diray arsalahu allahu ilaahay baa diray nabi maxamed ilaa unaasin arsalahu muxamed waxaa diray alayhi salaatu wasalaam allah allah diray ilaa unaasin dad buna u diray yatacabaduuna cibaadaysta u fiirso waa arrin muhiima ah wey sheekhu waxaan hadda ku jiraa qaybtii tamhiidiga ahayd gooldhigi kitaabka shan iyo tobankii shubhana way soo socota wuxuu kuusoo taqriiriyey towxiid alcibaada towxiid aluluhiya keliya in ambiyo iyo rusul lala soo diray taa horta ogow shirkigu wuxuu bilowday min zamani nuuxin calayhi salaatu wasalaam wuxuu sababku ku bilowday alguluw fi saalixiin muuqaalku lahaa sawiro iyo taalooyin meel taagan shirkigii xilligaa bilowday muuqaaladiisi iyo taallooyinkiisi waxaa baabi'iyo cagta mariy nabi la sal slam bal waagi dambe nabi cali intuu diray mal maalmaha ka mid u intaa calanka qaad ciidankana ka haysato laa tadac timhaalan ilaa damastah eh, aw qabran mushrifan ilaa hadamta wax kasta qabriga taagan la dheereeyey dhulka la sin sanamkaad aragta cagta mari cali baaba loo diray ciidan dhan intuu kaxaysta dhowr boqola maxaa intaa ku wareegto wixii aad aragtay saname taagan dhulka dhulka dhig qubuurta ay dhiseen ay dherdheereeyeen dhulka dhig kariyakooba u bahan qubuurta la gaabiyo iska badaayo kariyakoodan yaa u bahan in la gaabiyo qubuurteed iska badaa meelo kale qabrigu calaamad yar oo looga leexdan baa lagu talagalay aan lagu fadhiisanin lagu kaajin lagu saxaroonin ruuxa muslimkee socda u ziyaartoo booqdo u duceeyo iskaga tago hadda laakiin waa la dhisaa ti la dhiso la shamiiteeyo muteel lagu dhejiyo magaca ruuxa lagu qoro qoysku ah xilligu dhat marxuum hebel baba la unsinba hadda unsi baa loo shida foox baa loo shida iyo qayaa loo shidaa bar hindidu hadda way barfuun bay kala daalaan aroorti waa lagu kalli barfuun fiish fiish fiish fiish biyaa lagu shuba loqoyn geedaa loo talaali kariya ka soo fiiriy wax iska badaayo intaa marka laguu soo sheegay buu sheekh wuxuu kuu sheegayaa in qolyihii qureysheed ama carbeed ee nabi maxamed loo soo diray uu la halgamay dhiigooda u banaystay xoolahoodana nabigu uu qaadayay dumarkooda iyo carurtoodan nabigu uu qafaalinaya sabaayaad uu ka dhiganayay ma ahayn dad uun asnaanbasa caabudo aan rabbi aqoonin ma ahayn rabbi way yaqaaneen bal cibaadaad bay yaqaaneen salaad bay tukan jireen wamaa kaanat salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaan wa tasdiya waa xajin jireen idan qoom cibaadaystoo rabbi u dhowaada islay ahayn la soco hadda allaha adduunkan abuuray caabuda u dhowaada tawxiid rububiya waa yaqaaneen jumlatan wa tafsiilan way yaqaaneen meelo yor inxiraaf galay mooyee tawxiid ulcibaadana waxay lahaayeen la imaado ilahay u dhowaada laakiin maqluba wax galay tiibuu sheekhu ka hadlaya arrin ah, wey ilaa unaasin buu u laa shaya cindahum laguma dhihin yatacabaduun buu sheekh ku yidhi cibaadaysto rabbi caabuda wayaxujuuna xajiya wayatasaddaquuna wax la baxa sadaqa la baxa wayadkuruuna allaha kaiira ilahayna in badan xusa khalad ay qaateen baa weeye dad badanoo culamo isu sheega ayaa qaatay waxay u qaateen kufaaru quraysh ama carabtii nabi maxamed loo soo diray gaalada ahayd dadaan cibaadadaba aqoonin xaj aqoonin soon aqoonin salaad aqoonin zakayne inay ahaayeen oo waxay adduunka ka hayaan xoolahooda ay dhaqdaan iyo asnaamtoy daba taagan yihiin bas ay tahay cibaadaadkan maanta taqaanaan qaybo ka mida waa yaqaaneen ayib ee waxay samayn jireen tashriig cibaadada ay la imanhayaan bay asnaam iyo awliyo iyo malaa'ig iyo jin iyo alla iskugu dari jireen ilaahay bay wax ku lari jireen larhkaaga waxay eedeen wax shay in lagu lamaanay soo lama yidhahdo shirku siiso waa min asharaaka aw min almushaaraka aw min atashriik aw min asharika waxaadna dhe waxa waa ladhid iyo lamaanayn ilaahay ruux in lagu garab qabto mamnuuc wey ramiyigu hadday intay neef soo qabtaan u socon waayo ceesan kala lasoo wada sraacahay waa soconhaya hashu hadday kuu hagaagi weydo halkaa soo qaban way soconaysa idan waxaa weeye hawshay la iman cibaadadaay la iman hayeen ee rabbi ku socotay mid kale ku ledhayo nabi ama rasuul ama malaa'ig ama jin ama sanam geeda meel qutrimiye tiibuu sheekhu ka hadlaya wayadkuruuna allaha ilaahay bay xusi jireen kaiiran in fara badan walaakinahum hase yeeshee carabtii nabi maxamed loo diray iyo dadki loo dirayba yajcaluuna waxay yeeli jireen bacd almakhluuqaati wuxuu rabbi orday qaybo ka mid a ah, wasaa'ida dhedhexayd dhexdhexaad bay ka dhigi jireen bayna wa bayna allah hadihiy hada huwa shirk shirkigii carabi ku jirta waa kan ilaahay bay caabudi jireen way xajiyi jireen way sadaqaysan jireen way soomi jireen rabbi waa xusi jireen laakiin cibaadaday la iman hayaan si toosa rabbi omaysan diri jirin meel bay sii marin jireen telefoonuu midna waa local midna waa international soma iyadan cibaadada local bay ahayd waa inay sii marto asnaam yarar sii marto markaasay kadib rabbi sii aadaysa geedka dheer bay dheheen soomaaliya geed gaaban baa lagu fuulaa markaad geed dheer fuuli weyda mid yarba loosoo fulaa dhexdaa lagaga bad kadib waa la socdaa soo idan waxay dhaheen rabbi waa weyn yahay ma gaari karre waa in loosii maro nima kuwa yar yara loosii maro dhaqankana waa dhaqan soomaali aminkan ku jira oo aaminsan wadaaddaa u dooda la soco walaakinahum hase yeeshee yajcaluuna waxay ka dhigi jireen ka yeeli jireen bacd almakhluuqaat waxyaabuhu rabbi abuuray qaybo ka mid a wasaa'ita kuwa u dhexeeya jamcu waasita weeye baynahum ayaga inta udhexaysa gaalada carbeed iyo wa bayna allahi subxana wa tacaala yaquuluuna waxay odhan jireen nuriiddu waxaan ka rabnaa kuwan wasaa'iddan dhexda sii dhignay laa waasitata baynaka wa bayna allah waa meel aan ku kala tagna weeye mushrikiin iyo muwaxidiin ku kala baxeen allah yow la kala miiranya meel la qayraacin buudhi kala bax weeye aduu waxaad leedahay laa waasitata wax idin dhexeeya ma jiro anta wa bayna rabbik ilaa waasitatu tabliiq tabliiq arisaala bas nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayhi hawshii loo soo diro waxay ahayd ummaddan bini aadamka adduunka joogta kulligeed caraban wa cajaman waxaad bartaa qaabkay rabbi u caabudi lahaayeen iyo say u caabudi kadib iskaga lex saa darteed nabi xajilwada warma idin gaadhsiiyey allahuma hal ballaq nacam allahuma fashad kor intuu naba furtid madax ka saaray allahuma fashad ma idiin sheegay wadada ma idin bas muhimmadeyda hawshii la iisoo diray xilkayga waa gutay risaala dhambaal baan waday dhambaalku waa idiin dhiibay waa qaateen waa idinka dhex baxay ilahay si toos oo ah la xidhiidha maca salaam yaan lagu leexanin meelahan dhexdaa warku intaas wey haadihii waasidada keliyan ogollahay waxaa weeye waasidatu tabliiqi risaala idan waa in ilaahay la caabudo calaa ariiqati muxamadin wa diinihi wa amrihi lagu caabudo intaha alamr hawshu waa dhammaatay lakin hadda maya maya maya adu waxaa tahay faajir dembiilaad tahay addoon daciifaad tahay ilaahay toos ooma aadi kartid kaa socon mayso waa inaad sii marto niman waaweyn oo qaangaadho rabbi isku fiican yihiin maana fahmin baa tir waan kuu jilcin bu kuleehay adoo hadda iska tacbaano xerow aho soor celeeya iska soomaali ah madaxweynaha toos ma u aadi kartaa madaxweynaha jumhuuriyadda soomaaliyeed toos ma u aadi kartaa maya yaad sii kaxaysan wasiirka arrimaha dowlada ee madaxafiisyeedka gubernatoraha gudoomiyaha qaraabaad usii mari ha famaa baaluka bilahi subxaana wa tacaala waa yahay haddaad bini aadamkii weynaa ku dhici weyday oo dad usii martay allah ilahay maxaad moodaaba kuudi waa ilahay in loo sii maro malaa'igtiisi loo sii maro jinka loo sii maro awliyada loo sii maro ambiyada rususha ayaga lagu tawasulo wax la baryo ilahay noola hadla la yihahdo warka maad fahanteen shubhada waa shubho soo socoto markay jawaabeen kaaga baahanta idan intaa hadda ay la taagan yihiin soomaalida wadaadahda qaybo kamid la taagan yihiin adduunka o dhanna ka jiraay waatay la taagnaayeen kufaaru quraysh nafsa shay quraysh way aaminsana iyo carab way taqaana waxaanu geediga dhagaxay u samaystaan uu yahay way yaqaanin ambiyadu iyo awliyadu inaysan waxba abuuri karin qaban karin laakin waxay lahayeen waa niman ilaahay agtiisa jah iyo sharaf ku leh ilaahay bay naga hadlahayaan waan usii maraynaa maa nacbudhum he ah, maa nacbudhum ila lidaati mxuu dhi waaye ilaa lidawaatihim ayaguba waa ilaahyo ka maqli maysid abadan ma odhanayaan sheekh waxay leeyihin ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa si mar wey waa ku da xabagtaan ku goosanayna awrkaan ku kacsanayna nimanku waxba ku fali mayne awrku kacsi weeye warku waa iska cadaada wey walaakin yaquuluun rabnaa minhum min alwusaaai waxaan ka rabnaa altaqaruba u dhawaasho ila allahi ilahi aan u dhowaano ilahayga weynaa wanuriidu waxaan kalon doonaynaa shafaacatum inay noo ergeeyaan cindahu ilahay agtiisa nooga ergeeyaan maalinka qiyamiya haddaba mila almalaaikati makhluuqaadka hadda tilmaamay sheekhu makhluuqaadkii wasaa'id ay ka dhighayeen wuxuu leeyahay yajcaluuna bacd almakhluuqaati wasaa'ida baynahum wa bayn allah mila almalaaika saas iskugu xidhanta mila almalaaikati malaa'igtoo kale wa ciisa wa maryam binti cimraan wa unaasin hayrihim min asaalixiin iyo dad kalo susubanoo wanaagsanoo awliya ah ayib saasay jireen xaqiiqadaa hore ah inay cibaadaysan jireen ah mushrikiintu waa ka doodahayaan culamaa lmushrikiin alyowm way ka niqaashahayaan marka iska ogoyan lagu qarin inay cibaadaysan jireen rabbina jeclaayeen buu qur-aanku wa min annaasi man yatakhidu min duni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah waladiina aamanuu ashaddu xuba lilah muminuuntu ahlasuu fii maxabat اllah ama almushrikiin faashrakuu fii maxabat اllah mushrikiintu iyo gaaladii carbeed allana waa jeclaayeen asnaamtii yararkayda iyo makhluuqaadka ay ka dhigteen local ka dhigteenna aad way jeclaayeen idan maxabadooda shirki baa galay waxbay ku lareen maxabadii rabbigay ma ahayn maxaba mukhlisa ee waxay ahayd maxaba fiiha ishraak walihada kafaruu ama almuminiin faahlasuu fii maxabati maxabat illahi subxana wa tacaala hadihi waa waaxida ama aani xataa ictikaafka yaqan wa kasdaay kufaar quraysh carab ictikaafka haddaad itikaaftaan wa yaqaan waa itikaafi jireen cumar ibn khataab soo garan maysaa sayid amiir muminiin nabi maxamed buu u tagay markuu islaama kadib weynaaday yuu nabi maxamedow kuntu nadartu fi ljaahiliyati an actakifa laylata fi lmasjid alxaraami ka waran waagaan jaahiliga ahaa een quraysh ka ah inaad garanaysa de waadna taqaanaay ayaan waxaan ku nadarayay inaan kacbada tago iyo beytka ilaahay oon ictikaafo haddee waagaas gaal baan ahay haddana muslim baan ahay shardigii rabbi aan la galay xaala kufri aan galay hadda ma oofin karaa nabig wuxuu ihi gaal baad waaga ahaatide wixii aad la timid muxuu ahaa cibaado wanaagsan ilaahay dartii ah fii masjid illahi alxaraam soo ma ahaa fa awfi binadrika xajkay yaqaaneen oo dhawaab wax aysan aqoon maba jiraba wax aysan aqoonin ee musiibadu waay waxbay ku ladhi lamaano lamaano adduunka ku rogeyd ad garasa xadidkaas fi saxi الbukhari wغayri ibn cabaas ya wuxuu leeyay kana almushrikuun mushrikiintu waxay odhan jireen yaquuluun markay hayaan labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk intaa markay mar hayaan nabi maxamed intaan weli la dirin iyo intii la dirayba waxay ahayd mooye nabigu halkaa markay marahayaan ya odhan jiray ad waylakum ad waylakum qad qad yani intaa ku daaya kaga hadha halkaas bes bes wey labayka allahuma labayka labayka laa laka labayk waxay la soo boodahayaan ilaa shariikan huwa laka tamliku maa malak bay soo wadaan tiiba nabig korisa warkaadiya bes intaa ku daaya waad fiican tihiine labayk allahuma labayk allaw ku ajiibna ku yeelay laa shariika laka labayk waa war fiican wey waa tawxiid nabi xul marka intaa or go-nahay intaa laga dhegeysan maya de seef taqaan xoog baa lagu maka iyagaa markaa haysta nabi wuxuu jiray qad intaa ku talbiyada hadda alla timaadaan bay la imaan jireen dareen laakiin hadda inagu marka aan dawaafayno iyo marka la socdo iyo marka lasii socodso talbiyan lama qaado dawaafka ubakaadiyo labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata walmulka lak laa shariika lak halkan dambe waxay kaga xidheen ilaa shariikan huwa lak xataa waxay aaminsan yihiin shariigan ay wadaan iyo ambiyadan ay riixayaan iyo malaa'igtan ay wadaan iyo waxaan ay xudhaynhayaan waxay aaminsan yihiin labtirkoodu inaysan waxba qaban jirin ilahay leeya ilahay baa iskale ilaa shariikan mid wax kula wadaaga mooyee huwa laka adgu aad adaa iskale laftirkiisa adaa xukuma tamliku adaaba madaxaysa laftirkiisa wamaa malak laakiin waxbuu kula wadaaga wuxuun yar kula wadaagaa laftirkiisu meel bana cidlama fadhiye intaasay ku dari jireen nimankuma niman meel cidlaa fadhiya me waa niman wixii waa fahansan yahin lakin waxbaa ka khaldan waxbaa maqluub u galay fayaquluuna ilaa shariikan huwa laka tamliku maa malak yaquuluuna hada wahum yatuufuuna ibn cabaas waxay odhan jireen arrinta ayadaa ayagoo dawaafaya wahum yatuufuuna bilbeyt fii saxiix muslim xadiidka asaga ah. kun hal boqol siddeetan iyo shan caashuura oo hadda aynu way soomi jireen fii xadiidi caaisha fi saxiix kaanat caashuura ywm tasumhu quraysh fi اjaahiliya kaana caashura yowman bay ahayd tasumhu quraysh fi اljaahiliya islaamka bilowgiis hore waajib in la sumo caashura maalinka tobnaad ee bisha muxaram in la sumo waajib bay ahayd markiis ramadaanka la farad yeelay sunay noqotay aminka waynu sunnaa kufaar qurayshna waa soomi jirtay cibaado yaqaano wey way cibaadaysan jireen nimanku xadiku fi saxiixayn xakiim ibnu xisaam markuu islaamay nabigu u yimid wuxuu nabi maxamedow iiga warran ashyaa iiga warran buu ihi ara'ayta ashyaaan kuntu ataxanau biha fi ljaahiliya xilligaan gaalada ahayna waana taqaanaa dee aan gaalada ahayn waxyaabaan ku cibaadaysan jiray baa jira maxaa ka mid a ah? wuxuu yihi min sadaqatin waxba ayaan sadaqaysan jiray dar ilaahi sadaqaan la bixi jiray aduu sadaqa lama baxdaan sadaqaan la bixi jiray waa yahay wa citaaqatin addoomma intaan soo qabtoon iibiyan xoran jiray ilahay dartii waa yahay wa min silati raxim qaraabaan xidhiirin jiray fahal min ajri manabi maxamedow xilligaan gaalka ah wixii aan sadaqa la baxay iyo wixii aan soomay iyo waxaan ru xoreeyey iyo waxaan qaraabo xidhiirshay alla dartiina iga ahaa maanta aan haddaan islaamay ajir ma leh nabi wuxuu ihi aslamta calaa maa aslafta min khayr wixii khayraad hormarsatay waad ku soo islaamtay waa lagu qoray la soco nicmada islaamkay ka mid soo islaamay waagu gaalka ahaa acmaashii fiicneed la yimid hadda markuu islaamin waa loo qorhaya fi ljaahiliyati wa fi lislaam waa loo qorhaya bal riwaayad kale waxay caddaynaysaa inuu boqol halaadoo geela maalin bixiyey sadaqaysta hal maalin boqol halaadoo geela waxay kaloo riwaya kale cadaynaysaa fi saxiix laftirkeedu inuu boqol addoon maalin xoreeyey boqol addoon buu intuu soo iibiyey buu ihi xor baatiin liwajhi illah socda mar dambaa wax idinmaam idinkaas maamulo socda nimanku man nimanna ilaahay caabuday ahaayeen laakiin cibaadadoodi waxay ahay waay waxaa la socday shirki baa ku jiray hadii xaqiiqa uu sheekhu kuu sheegay wey ayib inahaasaad ku ogaan kartaa laakiin waa badan tahay waa badan tahay la yaqaanaa waxaysan same dawaafka hataa aynu samayno oo dhan acmaasha xajka la nimaando kulligeed wala iman jireen kulligeed wayla iman jireen waxyaaba yaroy khaldeen baa laga saxay ixraamka qayba ka mid ah iyo ayuu yidhi quraysh dhe annagu waxaan nahay xumus baa naga dhaqaaqi mayno carafa tegi mayno iyo talbiyadii shirki waxbaa laga sarsaaray laakiin xajka aad la timaadaan xarfan bixarfin ba wala iman jireen wa ziyaada aziyaada hiy albeliya marka ziyaadadaasaa shirki ahayd ayb iyo waxyaaba ay gooyeen taxriif ay ku sameeyeen waa yaqaaneen nikaaxa guurkan hadda isguursataan waa yaqaaneen afar guur bay yaqaaneen mise saddex fi xadiid caaisha fi saxi albukhaari wahayri afar qaab bay isu guursan jireen saddex mise laba waxay ahaayeen bakti iyo baatil sharcigu waa baabiye hal mid buu ka soo rebe guurka hadda isguursataan ee gabadha in tolkeed laga doono oo weligeed laga idan laga qaato ee gabadha raalli ma tahay meer loo sheego oo makhraati loo sameeyo qac laga siiyo ee khayr kala baxdo way yaqaaneen kii intikaw nabigu xooray baailkahayd kii saxnaa soo reebay idan marka carab meel cidlaa ma fadhiine waxbaa maqluub u galay soomaali badanna maqluub bay ugu jirtaa marka nimanku darbiye cilata tagnaayen culumay lahaayeen garta marna niman abwaanaa u kala saari jiray xakam maxaakimtooda nimanna abwaanaa kala saari jiro rugcadaa oo waaweyn duqayn dhaclacad baa kala saari jiray marna caraafinta lagu kala bixi jiray iyo waxsheegyada markii hawshu dhaqaaqa weyda caraaf loo tegey inaas ku qabaldhi wax kala sheeg wuxuu luuy wuxuu isdabamari xoole hebel baa iskale waa iska tagahaya enlagu markay baadidu naga fakato ama wiilku fakado carafa carafa waa loo tegi jiray kaahinka loo tegi jiray waxsheega habarta aleelaha fuuxleyda hawshu waa socotay haddayba socotaaba reer koonfur weydi iyo reer galbeed jigjigo kor u dhaaf jigjigo kor u dhaaf ama muqdisho aad tag waa arkaysaa sheekh aminkan waa taagan dir dhaba iyo ad harar iyo markaa jigjigo u gaadho shirkiga fadhiya ma malayn kartid galbeedkaa kore koonfurtan geeskeeda iyo galbeedka hore ugu daran inta dhexdaa roon baan umayn oo iyagu dadkay laayaan dhiiga dhiigga islaamka cabaan waqooyi waxaan ka sheega maaqan ma tegin weligay walaakinahum yajcaluuna bacda almakhluuqaati wasaa'ita baynahum wa bayna allahi wayaquuluuna nuriidu minhum ataqaruba ila allahi wanuriidu shafaacatum waxaan la taagnayn wey wadaadaha soomaaliyeed qaybo ka ah. iyo shucuubta soomaliyeed qayba kamid ah. kaat cabdiqadir faraha ka qaada wuxuu anu shaqaaqadir ma caabudahaye waa weli mukaram ah muxtaram ah. ilaahay agtiisa meeqaaniya magac ku waan sii marhaya jaahiisa sharaftiisa bijaahil mustafa walambiyaai isu garan maysaan weligaa bijaah bijaah ku hay wara dadka ambiyadaha lugeyni meel fadhiiso ilahay toos u aad goormuu ilahay kuli aniga aniga lama soo mari kara in layma soo aadi kara in dad ilasoo mara mooye xageen ku haynaa waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaani warku waa iska cadyahay wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum yaa yidhi lasoo maro ambiye iyo awliya lasoo maro xaggee rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala miyaad waalantihiin war ambiyada ha lagu saliyo ha loo duceeyo ha la ammaano awliyada xaqeeda hal hala ixtiraamo laakiin yaan la bari yaan wax la moodin ya xaquu rabbilha iyaga loo meerin mayti liskuma qasabo wadaadkii soomaaliyeed fadlan sheekh maxamed waa gaaraynaa insha allahu tacaala ayib hadday saa ahayd marka fa bacaa allahu ilaahay wuxuu diray ree nuux qowmu nuux markay ku qulween fi saalixiin rabbi soo diray nuux soo diray kufaaru quraysh iyo carab iyo cajab marka shirki laga keri waayey xaggana iyagoo cibaadaysanay oo xajinay oo sadaqaysanay la dhaqaajin waayey nabi maxamed baa la soo diro o laga adeejiyey buciftu bisayfi bayna yaday saaca xataa yucbad allah waxda warku cad yahayba nabig wuxuu ihi qiyaamo horteed baa la isoo diray seef baa lala soo diray ma aha hilaac biisi waa cadaysa nabigu warkiisu cadaysanhaya at maxaa laguu soo diro dadka la dagaalami maxamed ma inay ku caabudaan maya xataa yubad allah waxda ilaa alla keligii la caabudaan dagaalamahaya idan nabigaaba kule anig yaan lagu soo leexin ilahay hala aado maxaad ka doonaysaa marka ka doonaysaa nabiga ku salli dariiqiisa raac ku dayo waad ku badbaadaysaa jeclow xaqiisa mari laakiin xaqa rabbigay iyo xaqa rasuulka hasku qasin musiibo wey ninkii soomaaliyada maalin carafa gawracay islaamian buu in badan baa idin sheegaan ilahaya saanbu intuu dhash ka sio gawracay buu ihi sheekh cabdiqaadir xuskiisa u galgalo oo aboot hebel u galgalo awow hebel u galgalo oo dhowr wadaad bu magacaabo wadaad soomaaliyada doonaya xoogow hilibka sabeen dee rag ma deeqdee in la badiyo wuxuu warhe warhe warhe war ukaadi war maytida hasku qasin bu maytida hasku qasin maxaa yeel shek iyo duqi hebel ahaa iyo aboota heblaayo iyo fiqi hebel kulligood sabeentana hadda isku qabsanhayaan bui sabeentan bayna ku kala baxaynin buui marka maytida hasku laydnine shan sabeenood kala gawracba sabeensha cabdiqaadir mid sabeen kale oo duqa abu hebel ahaa ay heblaayo abood shan sabeen ha galgalato marka annagu aan noolaano awlina ha noolaato musiibadaasaas ka jirta marka markay wax isku qaseen ilahay nabi maxamed buu so ka adeejiye fabacaa allaahu ilahay wuxuu soo diray muxameda sala allahu calayhi idan sababu bicati moxamed waa maxay waa isaalatu shirk shirki in lala dagaalabaabiyo xataa yucbad allah waxdah laa shariika lah yujadidu xaaluu cusboonaysiinayo oo uu boodhka ka afuufayo lahum likufaari qurayshin wailcarab wailmushrikiina jamca diina abihim ibraahim tacbiirka inuu yujadidu sheekhu isticmaalo waa tacbiir aad u qiimo badan wey diinta nebi ibraahim qaybay ka haysteen oo baaqi ku ahayd laakiin tii laftiga way taxriifiyeen oo waxay ku dardareen idan diinta nebi ibraahim buu nebi maxamed ummadda lala soo diro oo la yimid laakiin waxay ku dareen oo dhan buu ka reebay ayadoo cusuboo saafiya bayda naqiya iyuu soo reebay yujadidu xaaluu cusboonaysiinaya lahum lilmushrikiin alcarab diina abiihim aabbahood diintiisa ibraahiima ahaa sidoo kale ayagaaba sheegan jireen inay calaa diini calaa millati abiihim ibraahim ku taagan yihiin ayagoo mushrikiinta ah oo ilahay heyrkii baryahaya oo rabbi cid kale wax ugu darhaya haddana waxay naxnu annagaa muslimiina muwaxidiin oho calaa diini abina ibraahim fa amaa ya muxamed fa anta saabi adiga munxarif baa tahay nebi maxamed wal leeatay adaa leexday munxarif baa tahay diinta aabaha ibraahim baad ka tagtay in lagu dilo wey oo ma idinkaaba saxan haa annagaaba saxanoo dariiqii iyo raadka nebi ibrahim ku taaganba kuwa soomaalida ilahay khayrkii bari hadda inta bay la taagan yihin wahaabiyada ha qabto maay maay ahda waa wahaabiyada ha qabto maxay eedeen ilahay keligii ha la caabuday taagan yihin awliyada xaqeeda ha la siiyo nabiga ha lagu saliyo ha la jeclaado diintiisa ha la qaato meytiya lasu qasin bay wahabiya taagantahay xaquu rabbi yaan cid loo meerinin xaqii uu rasuulka lahaa haddaad saxaabiisiisa gaal baa tahay cid iska badaabi xaquu nabigu lahaa haddaad welisiisa kaafir bilahi cadin baa tahay uba kaadib xaq ay ambiyadu lahaayeen ama rusushu leeyihiin haddaad cid u meerisa kaafir bilahi alcadiim hawluhu rabbi kala soocay waa la kala meeray wixii marka inaad isku qastaay musiibo idan diinta nabi ibraahim way soo gaadhay maka asagaana ab asaasay masaajidkood garanaysaa dhisayba halkaasay caga dhigatay muddaa lagu dhaqmahayey fa ninkii u horreeyey bedelay camr bn luxay alkhuzaaci baa bedelay huwa aladii sayaba asawaa'ib wa baxra albaxiira wa hayara diina ibraahim wa ismaaciil nabigu waa ku yidhi alayh isalaatu wasalaam wayubiruhum u sheegahayo nabigu wa yukhbiruhum u sheegahayo ana hada taqaruba u dhowaanshahan ay leeyihiin ilaahay u dhawaanayna awliyadaan ugu dhowaanaynaa iyo ambiyada iyo malaa'igta iyo rusushan ugu dhowaanayna ana hada taqaruba dhawaashahan aad sheegteen iyo walictiqaada wa ana hada alictiqaad iyo ictiqaadkan aad rumayseen in ilaahay dad loo sii maro oo wasaa'id uu leeyahay oo jagboontiye iyo ay joogaan dad albaabaha taagan oo ku celinhaya haddaan ayaga la marin waxba usan soconaynin wuxuu ihi sheekhu maxdu xaq illaah ay khaalisu xaq illaahi wey waa xaqi ilaahay ee barxal ah wey xaquu u tabiseen ood malaaig iyo ambiya awliya siiseen maxdu xaq ay khaalisu xaq illah waa cibaadadii iskale allah iska lahaa cibaadada rabbigay baad awliya u meeriseen ama ambiya u meeriseena joogow laa yasluxu ma suubado minhu min hada alxaq shay-un shayna ligayr اllahi subxaana wa tacaala xaqan rabbi leeyahay eed malaa'ig iyo anbi u meeriseen eed siiseen eed u tabiseen oo ma suubada mana laha mana mudno cidaan rabbi ka ahayd laa yaslixu minhu min alxaqi اlmadkuur shayun shay ligayr اllahi subxaanaه wa tacaala laa limalikin muqarab usan u subanin walaa linabiyin mursal fadlan can hayrihima laa malag baan hawsha loo ogolayn jibriil baan loo ogolayn la caabudo oo mamnuuca laa nabi la diray oo barakaysan baan loo ogolayn ambiyadu xil bay leeyihiin malaa'igtu xil bay leedahay rabbina xaq buu leeyahy in la kala saaro wey fadlan iska badaa bu uhi can hayrihima can hayri اlmalaa'ikati wailaa haddaysan hawshu saa ahayn oo nebi maxamed aan lala soo dirin diinta nebi ibraahim inuu inaa awxaynaa eh, eh, inaa awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahima xaniifa watabic millata ibraahim id nabi maxamed diinta nebi ibrahim raac alxaniifiya diintaa toosan ee bayna alifraad waltafriid bayna alghuluw waljafaa udhexaysa halkaa mar wailaa hawshu haddaysan saa ahayn buuri oo kufaaru quraysh iyo carab ay ictiqaadka faasidka iyo xaquu rabi lahaa cid kale ay u tabiyaan uusan nabi maxamed kala dagaalamaynin wailaa fa haulaai اlmushrikuuna yashhaduuna ana allaha huwa alkhaaliq waxdah laa shariika lah waanahu laa yarzuqu ila hu walaa yuxyi walaa yumiit ila hu walaa yudabiru اlamra ila hu waana jamiica asamawat waman fiihina wardina sabc waman fiihina kulluhum cabiiduh wa taxta tasarufi wa qahri waa hawl khatara wey maxalu khilaafku waa wahaabiyo waxay leedahay warku waa in la caddeeyo wahaabiyo waxay leeyihiin carab iyo kufaaru quraysh iyo gaalada nebi loo soo diray rabbi inuu jiro joogana adduunkana asagoo abuuro wax dilo wax daayo awoodda rabbi uu leeyahy way aaminsanayen baan leenahay o irsaaqadda iyo dil iyo deyn baasin iyo ridid dallacsiin iyo dumin irs roob iyo nabad iyo colaad wax kasta inuu rabbi gacanta ku hayo waxaanu u naqaanaa towxiid rububiya towxiid alkhaaliqiyoo dhan waa aaminsanaayeen ilaa fii masaa'ilin qaliila oon inaguba ayna ka badbaadin mooyeen waa aaminsanaayeen xagga gee maxay gaaladii carbeed ama kufaaru lcarab nabi maxamed kula dagaalamay oo dhiiggooda ku banaystay gaalada ku ahaayeen waxay ku gaaloobeen towxiid alcibaada cibaadadii rabbi caabudahayeen rabbi iyo uunkiisay wax iskugu dareen salaaddii hadday tukanayaan xoogo bay ku dareen u qariyeen soomkii waa u qariyeen sadaqadii waa u qarin hayeen idan waxay ku gaaloobeen waa tawxiid اlcibaada iyo inay aamineen ilaahay hayrkii inuu in la sii mara mooy rabbis dacwada aqbalayn oon salaadu toos ugu tagi karin in jaah iyo awliye iyo ambiye iyo malaa'ig rasul la sii maro wasaa'id waaba jirta waa dhow waadihi soomaaliyed waxay aaminsanaayeen adduunka afar nin baa maamusha loo yaqaano awtaad afarta jahay kala joogaan afarta jo galbeed iyo koonfur waqooyi iyo bari hadda ma joogaan tartiiba toosu dhig waayahay imaashu khrimni afarta tiir addunkay kala hayaan hal maalin hadduu mid siida adunku rogmanaya toddobada qaarood nima le nujaba ayaa jooga oo toddobada qaarood adunku u qaybsan idan kulligood waxaa soo xukumay in loo yaqaana qod qubi baa layadaa waa shidamare wixii ay soo gudbiyeen nujabadii iyo nuqabadii iyo budaladii iyo nimankii loo yaqaanay mxuu ahaa aqdaabta waxaa loo geenhayaa aqdaabta afarta aqdaabta afarta waxay u gudbinaya hawl loo nin loo yaqaana alhaw alhaw alacdam huwa aljeliyu du lfakr اljaliyi cimaad اdiini faxdu lirijaali hawshii la ohan jiray ninkaasaa loo geenaya haw lacdam iyo rabbi baa isku fiican marka asagaa gudbinaya hawsha camalkaadu marka hadduusan marin nujabo iyo budalo iyo nuqabo iyo curafo iyo shurafo uusan marin aqdaabta uusan gaadhin kadibna aan la sii tabinin war annaga intaan ilahay gaadhin waa lagu haystaaba adoo rabbi gaadhinba waa in aad intaasoo isbaara sii marto nabigu wuxuu ilahayna wuxuu leeyahay wax aniga iyo addoomahay ii dhexeeya ma jiraan soo wada hawshiina ilayhi yascadu alkalimu اطayib wاlcamalu الsaalix yarfacu baabka rabbigee maftuux weeye adoon baa iska xidhi kara furanna kara wax kale uu ku xidhan yahay oon ka ahay inaad ilahay keligii caabudo nabi maxamed wadaysan ad marto udhexey ma jira macasalaam wareega cadaysiga waa lagu daaliya faraha lagu xanuujin maraykan wuxuu uhi wahabi waa in la baabi'iyo maxaa loo baabiin ba asagaa qoray waraaq qoray research iyo abxaad buu diyaariya waa in wahaabiya la baabiyo maxaa loo baabiin ba la loo baabiinaya bay dhan wahaabiya waxay wadaan dariiq daaragti ah oo ilahay ku dhacaya wataan bu layn mubaashira toos ah oo ilaahay aad aadahaya wadaan marka dadku inay soo daalaan baa habsoomaan oo gudunuhu soo cunay dawcadu mid qayb la hadho dhurwaaga qayb la hadho la jabo hadhow dadku daalay oo khusacbalaadi ay daalaanba diintan ay baran waayaan nimanka marka la ordaaya kitaabka iyo qur-aanka iyo sunnada le seebtana ku garab wada waxay wadaan burolayn toosoo ilahay toos ugu dhacaya marka adduunkii muslimiinta naga horkeenayaan bur hal akri gaalida baa fahamsan waxaa tawxiidka saxa way yaqaanaan way yaqaanaan tawxiida dhabta ah tiibuu sheekhu ka hadlaya wailaa fa haaulaai almushrikuun qolyaha mushrikiintae carbeed yashhaduuna waxay qirahayaan ana allaha huwa alkhaaliq ilahay inuu dadka abuuray asagu inuu khaaliq yahay damiir fasliga lagu geliyay ana allaha huwa alkhaaliq asagu inuu wax abuuray wey waxdahu keliga xaal u yahay laa shariika lah cid la wadaagta inaysan jirin fi lkhaaliqiyati wa fi lkhalq wa anahu wariya shaniya laa yarzuqu ilaa hu asaga mooyee cid kale isaaqad bixinin bay aaminsanaayeen walaa yuxyii inuusan waxba noolaynin walaa yumiid uusan dilin ilaa hubay aaminsanaayeen dil iyo dayna rabbi iskale walaa yudabiru اlmra talada inuusan maamulin ilaa hu asaga mooyeen wa ana jamiica asamaawaati samaawaadka kulligood iyo waman fiihina cidda ku noole malaa'ig iyo uun kale ah iyo walardiina sabci toddobada dhul waman fiihinna inta ku noole dad iyo dunyaaba ah kulluhum dhammaantood cabiidu alla addoomihiisa inay yihiin bay aaminsanaayeen waa kufaar quraysh carab ayib wa taxta tasarufihi wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda in kullu man fi الsamaawaati wاlardi ila aati الraxmaani cabda idan kuliyadaas waa aaminsanaa kufaaru quraysh wa taxta tasarufi ilaahay maamulkiisa inay hoos joogaan oo rabbi xag u rogi karo oo xag u bedeli karo oo dili karo oo dayn karo ilaahay suu doono inuu ka yeeli karo carab way aaminsanaayeen ayib iyo wa qahri ilaahay qasabkiisa iyo dirqigiisa ilahayna ku turqiyi karo wuxuu doona ku marin karo waa aaminsanayeen ood nimanku show waa muslimiinku ma waa yahay intaaso dhan ba hadday aamina show waa muslimiin maya gaalo wey mushrikiin wey maxay ku gaaloobeen waa tana marka waa yahay fa idaa aradta sheekhu haddaad doonaysa buuri calaa ana haaulaa'i aladiina qaatalahum rasuulu اllah yashhaduuna bihada faqra qowlahu tacala haddaad muran ka sheekhu wuxu uri hadaad muran inay kufaaru quraysh intaasoo xaq ah oon soo sheegna rabbi waa u ogolaayeen laakiin meel bay ku bariiqdeene haddii aad hawshaa shirki ka qabta buu kuri dhegays akhri qaacida soo socota fa idaa aradta haddaad doonto ood aad doonaysa br addaliila daliil cad oo kutushaya calaa ana haaulaa'i kuwa ayaga carbeen aladiina kuwaasoo qaatalahum uu la dagaalamay rasuul اllah sal اl alay slam yashhaduuna inay qirahayeen bihada ay bitawxiid rububiya wey twxiid الrububiya w ana allah huwa alkhaaliq wa huwa almudabir wاlmuxyi wاlmumiid wa ana jamiica man fi الsamaawaati wاlardina sab kulluhum cabiid اllah inay aaminsanaayeen haddaad doonayso inaad ogaato faqra akhri buri qowlahu tacaala aayadda akhri ile qur-aanka been ma sheego weeye qul nabi allah waxaa tidhahdaa man yarzuqukum yaa idinka irsaaqa min aلsamaa'i cirka xaggiisa iyo walard dhulkaba wa min alardi wey cirka xaggiisa yaa idinka irsaaqo roob iyo nicmo keena iyo raxmad dhulka yaa nabaad iyo dalag iyo beer ka soo baxsha amana ama amase man yamliku yaa yaa yaa yaa mulkiyaale hanta asamca maqalka iyo walabsaar araggaba yaa indhana kuu fiiqi kara araggana kaa qada kuu dayn kara dhagaha yaa xukuma ma allah xukuma mase idinka yamliku yaa hanta la yidhaha alsamca walabsaar waman yukhriju yaa soo bixiya alxaya midka nool ka soo bixa min almayit noola yaa saara mayit ukun mayid ayaa wax nool shimishiim ay ka soo bootiya ama dhul iska meyd ahaa yaa roob ku dhici waxaa ka soo bixi doog iyo dalag baa ka soo bixi biyahaan dareerahaya manida ruux nool baa laga abuurhaya aadam oo taagan ba waxaa laga abura carra jamaada laga abuuray awoodda yaa iska leh ikhraaju alxayi min almayit yaa iska leh oo wayukhriju ka soo saara almayita meydkana ka soo saara min alxay meyd yaa xaya ka soo saara waman yudabiru اlmra talada yaa maamuloo gooya weydii baa nabi maxamedow fasayaquuluuna waxay odhan doonaan allah bal u fiirso intuu dhawaaqiri doona waa yaqaanaan leexan mahayaan xataa nabiga ku xumayn mahayaan inkiri mahayaan waa iska daacad waxbaa ma ogta adoo qirsan oo ogol baad hadhow markii nin kugu xumeeya ku xumayn kartaa waxba kama jira baad dhigi kartaa war miyaadan shalay aggaan isku aragnay sha waad riyoonaysaa war ma riyoonayso inaga shalay sidiis ku arar sidiis weligay shalay saddex beriba ma tegin xataa inkiri mahayaan runta iska sheegahaya ilahay wuxuu leeyay fasayaquuluuna waxay ku odhanhayaan allah ilaahay baa abuuray cirka asagaa roobka ka keena dhulkana dalag iyo beere iyo nacaw iyo doog ka keena asagaa maqalka iyo araggaba xukuma adduunka asagaa maamula mayd asagaa noola ka soo saara noolana asagaa mayd ka soo saara hadday saa faqul waxaad tidhahdaa ila warku iska cadi afalaa tattaquun miyaydan rabbi ka cabsanayn rabbigaan u qirteen in intaaba isagu leeyahy oo awoodda leeyahay haddana keligii macaabudaan idan ninka tawxiid rububiya ogolaadaay yalzamuhu tawxiid luluhiya waa islaazima ma kala hadhaan waa nicmadan yaa kugu le abaalkan yaa kugu le yaa ku abooray allah keligii caabud baan ku leehay xagad u socotaa war ineen balaayo haddaad inkirto turaada ilahay ma aboorin wax la garta wey laakiin wuu abooray isagaa idili isagaa i irsaaqada asaga keena mud wuxoo dhan asagu u qorshaysan yahay haddana caabudi maayo waa in la raaciyo shee cabdiqaadir shee cabdiqaadir laftiisa yaa abuuray alla abuuray ka reeb waa yahay tiibuu sheekh sheegay marka meelgee waa yahay wa qawlahu tacaala akri wa qawlahu ani waa iigo in la kor rabo wey waqra' qawlahu qul liman ilardu qul waxaad tiradaa nabi liman ilardu dhulka yaa iska leh oo dhulkan weyneed fadhidaane iga kac kulahayn lahayn eed kula dhaqdhaqaaqayn ee waan daale kulahayn ayib yaa iska iyo waman fiiha dhulka cidna ku noolba in kuntum taclamuun haddaad wax garanaysaan bal haddaad caqli leedihiin sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilah alardu lilah waman fiihinna qul waxaad tahay nabi maxamed afalaa tadakaru miyaadan xusuusanayn oo niman xusuus loo oo dib iskugu noqonaya miyaadan ahayn qul man rabu samaawaati sab samaawaadka toddobada yaa iska wa rabu alcarshi alcadiim samaawaadka todobaa rabbigooda waay rabbiga abuur yani alkhaaliq wاlmudabir lلsamaawaati sabci man qul waxaa tidhahdaa man rabu الsamaawaati asabci wa rabu اlcarshi اlcadiimi carshiga weyn rabbigiisu waa kuma sayaquuluuna u fiirso waxay odhan doon nabi maxamed lilah qul afalaa tattaquun qul waxaa tidhahdaa afalaa tattaquuna miyadan alla ka baqayn u fiirso qur-aanka xikmadii tadriij ba u socdaa marka waxaa leeyihi miyadan xusuusanayn xaqa rabbiga ba la soo oran laguma adkayna mad koobaad qul afalaa tadakaruun baa le hadda laakiin waa lagu yar dhuujinaya war miyadan rabbi ka cabsanaynin wey oo niman isgaranhay adan ahayn ilaahay baa abuuray asagaa l asagaa hawsha xaggana ka cabsan maayo isma keento qul waxaa tiradaa intaa kaga hadhin man biyadihi gacantiisu ay ku sugan tahay malakuutu man biyadihi malakuutu kuli shay shay kasta mulkigiisa yaa leh oo gacanta ku hay iyo maamulkiisa wa huwa yujiiru walaa yujaaru calayh hawl khatar wey tan dambe si bay u fahmaayaan taa hore iska badaaya soo dhac magangelin yaa iska leh wa huwa yujiir yaa wax magan magangeliya oo dhibka iyo shadaa'idda iyo cadowga ku baacsanaya kaa magangeliya walaa yujaaru calayh cidna asagaan laga magan magangeliya ilahay ninku doon lagama qaban karo sheekhu shacl ukaad wiilkaan ugu cararidaa ma laha mar hadduu ilahay ku maago wax kaa ceyn kar lama arko walaa yujaaru calayhi wy laakiin asagu ciddi magan gashaay looma dhowaan karo ayib sharcan aw qadaran in kuntum taclamuuna haddaad wax garanaysaanba caqli leedihiin sayaquuluuna intoo dhan ma inkirhayaan maya lilaahi malakuutu kulli shay allah iska leh wahwa yujiir asaga wax magangeliya walaa yujaaru calayh lagama magangeli karo cid asaga kaa qaban karta ma jiraan famaa minkum min axadi canhu xaajiziin wey walow taqawala calayna bacd alaqaawiil laأkhadna minhu bاlyamiin uma laqaطacna minhu اlwatiin fama minkum min axad nakira fi siyaaqi waxaa weeyaan annafyi maca ziyaadati min waa nas sariixa cala اlcumuum idan wax naga reebi kara oo naga hor istaagi kara ma jiraan waa lala soo bixi ilahiga awooddaa le soo ma muto xaqa asaga sayaquun lilah qol waxaa tira nabi maxamedow fa anaa xageeba tusxaq laydin sixraaya waryaa idin duubsanayda wanta inkaar baad qabtaane wax kasta lilah baad ku haysaan oraanti iska lilah tan yaasere lilah waayo xagee u socota miyaa jin baa ku qaaday hadduu wiilka ardayga yarkeed waxbarayso meel intuu aado googooyo wax kastana qirto waa mushkile moogta waraa wiilka madaa dila ha hebel maa irta waan ka geliyey shalay maxaad u goysay haddee way noqotay wax kasta hadduu qirto maxaad samayn war inkaar qayb maxaa kugu dhexbel soboodi soo ma musiiba wax kasta waxay leeyihin lilah waa runtood ilahay marka wuxuu leeyay waxaa ku tiradaa fa anaa tusxaruun ay fa anaa tukhdacuun xaggee laydin dagayo ma balaya horta ida marsata wey jinni madow baa horta marsaday oo la tegey idan hadalluhu waa kala adag yihiin marka hore tadakaruun tattaquun marka dambe tusxaruun wey waa sixran yihiin ilan sixirku ruuxa maankii sida dareenkiisu qaado wax kaloo ka dhiga idan shaydaan iyo balaayadan duubso dad kalaaba tiin wey wixi dhan waad qiraysaan idan ilaahay markay ictiraafeen rabbinimadkiisii ee awooddiisii iyo rabbi wuxuu ku qasbahaya oo ka e, inay ogolaan laga rabaa in keliya caabudaan ruux hadduu garta ku ogaa tanna ogolo tan waad ogolaatay maxaa ku diiday war ma ogolaatay rabbi inuu rabbiya keligii ku aburhaa cibaadada iyo u dhawaanshaha ilaahay keligii la-aad saad xaqa hore u ogolaatay kana ogolo waa ku laasimayaay laba aflaynta jooji wadaadihii wahaabiya ka soo jexay dhan waxan o dhan been been wey wahaabiya niman ka soo jexay waxaan lilah beentood wey waxaan leeyihiin qul beentood weeye afkay ka sheeganya maysan aaminsanayn ilahay baaba xujaysan hayee bal dhibka jira nin marka mugta shuba gasha ama uu dan leeyahay qur-aanka daddan u ku ciyaari waxaan rabbi uu laaziminaya kufaaru quraysh iyo carab su-aalaha weydii laleeyahay waxay ku odhan doonaan waa laga sii fikirhaya waa la sii shegay baan ujeeda ogyahay addoomihiisa waxay samaynayaan rabbi waa ka warqaba asagoon abuurin buu ka warqabay idan marka way odhan doonaan rabbi waa leeyahay waa xujaysanhaya iqraarkooda ee tawxiid rabbi aw rububiya ay qireen baa rabbi xujaysanaya idan waxay ku dhaheen wadaadihii ka soo horjeeda nimanka aan sheegay been weeye waa indhasaraacaad ilahi wuxuu leey wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum afkay ka diidahayaan mayan qalbig waa ka rumaysan yahy xataa qalbigi afkay ka sheegeen ba idinku tiran soo maa qalbigu ka diideen ilahay baa ku beenin falama jaaءahum aayaatuna mubsiratan hada sixru mubiin fircooni wax laga hadlaayey iyo tolkii iyo qoomkii baa laga hadlayay nabi muse marka diintiisi falama jaaءahum aayaatuna mubsira iska cacad banaanka taal qaaluu hada sixru mubiin ilahay baa ka xog ila qalbiga rabbi baa oge wajaxaduu biha xujadii iyo xaqii bay diideen iyo calaamaadkii bay diideen mucjizaadkii waistayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa rabbi wuxuu sheegayaa in iqraarkaa qalbigooda u jiro afkana been ay ka sheegeen kufaaru quraysh nab ilahi wuxuu ka yidhi fa inahum laa yukadibuunaka nabi maxamed walaakina adaalimiin biaayaati illahi yajxaduun hawsha inay dhabta og yihiin ayib abu jahl baa inuu nabi maxamed aq yahay lakin wuxu uhi meeshan reer haashim baa naga kormarha yeeli mayno abu aalib baa oo yidhi haddaanan ka baqayna in gabdhaha carbeed iyo quraysheed igu wirsadaan oo duqu cabsaday markay naftu qabtaybu girgiriray ashhadu an labu la kacay aanan ka baqaynin ballamka ilahay waan kaaga farxin lahaa nabi maxamedow il nabiga waxuu u daba qul lii kelima kelima ii dheh aan maalinkii qiyaama doodo waa maxay laa ilaha illa la maxamadu rasul ama iska badaa maxamadu rasuullahya laa ilaha illa bes de tawxiidka khaaliska ila waa iskeenhaya mar hadba de tawxid khaalis la timaado nabi maxamed ku jiraa meel looga dhaqaaqi maayo nabigu markuu damca wadaa inuu ku hadlo abu jahl rag baa helay ma adoo oo cutusha bal hadda nacnac la kici waras ceebayn ku dhima calaa millati cabdilmualib marku u dambaysa wuxuu ku nafbaxay calaa millati cabdilmualib nabiguna wuxuu shegay naar ku jiro dadka ahlunaarka ninka ugu naar fudud wey ayb suu nabigu shee sal slam idan hawshu halkaas weeye ma aha beenbeeniya afka kamahe waa dhab iyo xaqiiq ay rumaysan yihiin ilahayna ka maraati kacay nabiguna ogaawey faidaa taxaqaqta buu sheekhu marka wagayri dalika min alaayaat faidaa taxaqaqta markaad hubsato ood rumaysa buuhi anahum kufaaru quraysh iyo carab waladiina bucita fiihim muxamed muqiruuna inay qirsan yihiin oo ogol yihiin bihada bihada tawxiid waa ma walam yudkhilhum fi tawxiid aladi dacaahum ilayhi rasuulu اllahi wacarafta ana tawxiid aladi jaxaduuhu huwa tawxiid اlcibaadati aladi yusamihi اlmushrikuuna fi zamanina alictiqaad u fiirsa hadda kala buxu waa kan buu sheekhu tawxiidkii ay qirsanaayeen rabbina u qiray ayaguna qirteen nabiguna ogaa muslimiinku maysan noqonin horta warkaa ku dhaco muslimiin gaalay ahayd ayagoo tawxiidkaa rumaysan tawxiidkaa laguma islaamo ibliis baa kaa ogol qaala rabbi bima aawaytanii buu leeh dhibna waa wadaa rabbi faandirnii ilaa la soo taagan yahay waxaa ku badbaado waay ibliis baan ku badbaadin laa carab baan ku badbaadin kaa laguma badbaado tawxiid diinta islaamka lagu soo garan ma ah maxaa yeeley midka asaga waa maftuur fii fitrati qalbika adaa ku abuuran ruuxa bini aadamkaa hadduusan rabbi caabudin jin kaloo caabudo adduunka ruuxaan rabbi lahayn maba jira aan ilaaha caabudin siiisuba wuxuu ilaah ku sheega ruux kasta ruux naftiisuu caabudaa ruux adduunyaduu caabudaa bar lo'day caabudaan bar dabkay daba taagan yihiin bar maadada caabudaan ninba meel buu saaran yahay naftiisu meelun bay aadi ayib fa idaa taxaqaqta markaad buu ihi annahum ayagu muqiruuna inay qirsan yihiin bihada tawxiid walam yudkhilhum uusan soo walam yudkhilhum xaggana uusan soo gelinin tawxiidkan asaga ah fi tawxiid aladii dacahum ilaa rasuul اllah tawxiidkay qirsanaayeen kumaysan soo gelin tawxiidku nabiga ugu yeedhay laba tawxiid wey huna laba tawxiid tawxiidka koobaad tawxiid rububiya kaa waa qirsanaayeen kii nabiga lala soo diray ugu yeedhay muxuu ahaa tawxiid ulcibaada idankay qirsayaayeen kufaaru quraysh ay qirsanay iyo carab qirsanayd kuma soo gelin kiu nabi maxamed ogu yeedhay markay diidayna wala halgamay kii logu yeedhay kaa hore ma anficin marka ku anfici maayo alladii tawxiidkaasoo dacaahum ogu yeedhay ilahi xaggiisa rasuul oo wa carafta weliba ad aqoonsato taxaqaqta kuga cadfan tahay wa carafta weliba aad aqoonsato hadana mar labaad ana tawxiida tawxiidka alladii midkaasoo jaxaduuhu ay carabu diiday midna waa qireen midna waa diid la soco carabu tawxiidna waa ogolayd midna waa diidanayd midkay diidaneen awey alladii jaxaduuhu huwa waxaa weeyaan tawxiid اlcibaada kaasay diideen ilaahay keligii caabudoo mideeya keli ka dhiga bay diideen rabbi keligii inuu jiro aduunka keligii maamulo dil iyo deen asaga uu leeyahay irsaaqada asagu keeno dhibaatooyinka asagu keeno dheefta asagu keeno dhibka asagu qaado awooddaa kale adduunka ku saabsan maamulkiisa inuu rabbi keligii leeyahay waa ogaayeen hada tawxiid alawal ama tawxiid athaani rabbiga aad sheegteen eed ka mahad sheegateen ee adduunku dhan maamula awooddana keligii leh keligii caabudaa lagu kari waayo s la kala saaran maaha keligii la aada danihiinna baryadiinna salaadiinna dhib markooda qabsada asaga la aada dheef markay jirta la aada keligii aadaa laga kari waayo hada huwa tawxiid اlcibaada mid tacbana waxa uhi laba tawxiid baa la sheegay laba rabbi baa la sheegay laba rabbi yaa la sheegay saddex rabbi baa la sheegay maya saddex xaq baan sheegnay saddex xaq oo rabbi leeyahay ba meesha ku jirta aladii waa midka bur tawxiid اlcibaada hada huwa aladii yusamiihi اlmushrikuuna fi zamanina alictiqaad waa masale muhiim jiddan hadihi tan dambe shacaan abdiwaab wadda uu caddaynayo waa masale khatar tawxiidkay kufaaru qurayshdiida muxuu ahaa wadaad allow wuxuu ahaa tawxiid اlcibaada soo saa maa tawxiid اlcibaada laftirkiisi buu i sheekh maxamed cabdiwahaab mushrikiinta xilligeennan joogtay carbeed bui anu aan la joogay aan ku rafaadsana tawxiidkay carabu diiday mushrikiinta xilligayga joogtay waxay u yaqaanaan buri alictiqaad baa la yidhahdaa idan alasmaau laa tuغayir alxaqaa'iq wa inamaa alcibraةu biاlmacaani wاlxaqaa'iq haddaad tirahdo ninka tirahdo libaax ama aad tirahdo sooboode ama aad tirahdo kala boode ama aad tirahdo keligii cune ama keligii dile weligii dhaafi maayo inuu bani aadam basharaya hooyadii hala dhaalacdo keligii jire weliga keli jir ku hay waa un hebel sakaraadka ah box meel hadii dhigo korka lagaga qoro waxaa ku jira bom qarxahay xaqiiqadu waxaa weye waa un box ibn oo faaruq ah jiir hadii loo bixiyo dool la yihahdo melig jiirnimo dhaafi maayo doolnimo dhaafi maayo marka magacyaha iyo waxa la dhaca waxba ku tari maayaan nin madow bay hooyada oola bixiya cadde waa madow tika yustur hooyada waxay u taqaanaa cadde xaqiiqadu waxa way inuu madow yahay weligeega ka dhaqaaqi maayo marka waxaa weeye magaca hadii laguu bedelo weligaa ha wadaad iska jaamid ahoo xarfi oo meel iskaga dhegan yacni waa inaad isbedelada ku dhacaya waaqaca joogto iyo wixii xumaa magac fiican baa la siinhaya khamrada hadda waxaa loo yaqaanaa almashruubaat alruuxiya mashruubaadka ruuxda iyo qalbiga iyo nafta anfaca baa loo yaqaanaa biir bilaa demb bay somaaliya oola baxeen qaybo ka mid a ama carabta oola baxday idan weligaan lagugu siga magacyaha intaad xayoobiso xaqiiqada taabo magaca intaad xagga iskaga riixo war maxaa tahay ayib tiibu sheekh ka hadlaaya huwa اladii yusamiihi اlmushrikuuna fi zamanina waxay u yaqaanaan alاctiqaad ictiqaadku waa maxay alاctiqaad huwa tawxiid uluhiya wey tawxiid اlcibaada bimacnaa waxay odhan jireen waxaad maqli fulan fulan kaana miman yuctaqadu hebel waa la ictiqaadiyaa waxaa la aaminsan yahay inuu wax qabad leeyahay in ninka baryaayo uu shafeeci karo ninka sharad sheekh cabdiqaadir la gala islaanta dhali weyda xoogo sharad bay geedka kusoo xiraysaa qabriga ku wareegaysaa idan waxay dhihi shee cabdiqaadirow ama abu hebelow fiqi hebel waxaynta xera dhaaftada soo celiso neefaad u leedaha agas sadaqa u leedaha maanta ahay saa haddaad yeesho dukaanku u kala socdo kastamku aad soo jiido waad is meeshaan u kala baxayn idan dadki xilligiisu joogay sheekh cabdi wuxuu leey waxay ictiqaadsanaayeen waxqabad dil iyo dayn ama inuu ducada ay siiman ama wax aqbali karo makhluuqaadka qaarkood bay ictiqaadsanayeen idan magacee tawxiid ulcibaada ahaa ama tawxiid اluluhiya waxay u bedeleen ictiqaad bay ka dhigeen fulan ibnu fulan kaana yactaqidu fi fulan waa maxay wuxuu ku ictiqaaday inuu weli yahay wixii soo marana uu qaban karo aakharo kuu shafeecahayo adduunka dhib kasta cuskanayso idan hada huwa ictiqad u qaadana kii caqiidada dho lagu qori jiray kutub taraajum akhri weliba mutaahiriin inba lqumriga xamn xajad akhri wuxuu fulan min fulan kaana zaahidan wa kaana miman yuctaqad bimacnaa yuctaqadu min xayثu الnafcu wاdur wey in haddii la baryo ummadda u ajiibi karo annagoo dhexda marayna oo dooni la caariday naftuna haysaan yan isha cabdiqaadiro nin cad oo labisanoo cumad baa eebooday banaanka dheg wa iska tegey idan sheekh cabdiqaadir yuctaqadu inuu dadka badbaadiyo fi اlistigaatha wاliltijaa wاlicaada waaba waxaan maray niman geel shuban haya hadda koran waa idin sheegan uman haya ninety three baa niman geel ceel gallo oon biyo badnayn meela doro yar ku hortay laagti dixda in yaroo soo qaaday bay laas ka farfaadheen geelgeel bay meesha ka waraabinhayaan ceelkii baa ku biyi yaraaday waxay leeyihiin alle ya allow awliyaashu ambiye allaay ilbiyalakeen aminkan ma iloobin sagaashan iyo saddexdi bay taqriiban sagaashan labadi bilihii u dambeeyey idan aliya allow baa layidhi allahuma allahuma lagu celceliyan wey wax kale maaha aliya allow laba ilha waxay uga jeedaan unu gabayga u hagaago mase maxay ahayd hawsha u hagaagto alliya allow bay dhaheen ambiyaashow awliye allaay il biyo la keen saddexdiinaa laydin tira hawsha hawshaa biyaha halaha irmaankaa soo waraabiyay dheheen anugu wax kala garan mayno waa hawl iska jirta wey haddaan meeshaan ku arkay meelaha kale waa ka jirtaa wa hawl iska cad marka inaad ictiqaadisay in ambiyadu iyo awliyadu il biyo la keeni karaan oy markaad hawsha kugu xumaato ay wax kaa qaban karaan oo adaad u dhawaaqato kuu cidmi karaan oo wix col kugu suusce qaban karaan hada huwa اlictiqaad aladi yusamihi sheekh maxamed abdiwahaab mushriku zamanina waxay u yaqaaneen ictiqaad idan tawxiidkana waa maxay waa tawxiid اluluhiya wey cibaada markaa dhib kugu dhaco qul acuudu fاstacid waida stacanta fاstacin biاllah waidaa sa'alta fas'al illaah su-aashii iyo ducadii iyo magangalkii iyo iltijaagii iyo nasrigii gargaarkii iyo guushii rabbi lala awliya ambiya lala aaday laakiin magac kaa la siiy waa loo yaqaana alاctiqاad magaca waxba ama ictiqaaddhe ama cibaadadhe ama weliyadhe hawshu waa maxay ilahay loo shari gela soo gaaba warka ayib oodu maxaa le odo dhabceed bay somalia odo dhabceed dhacmeed say u koreen baa loo kala qaadaa ayib ree ciyaal maama waxay dhaan maa canjeero say u koreysa loo kala qaadaa ilaa canjeerada la isku saaro xaabad loo qaadaa ayib idan waxaad ogaatay kamaa kaanuu yadcuuna allaha subxaanahu wa tacaala leyla wa nahaara bal ay joogtee intan waxaa weeye itiqaadku waa ictiqaadihim fi shaksi min xayu naf wdur wa min xayu اliltija wاlisticaada xataa kutubu naxwi bay soo gashay shirkigan kutubu naxwi ba cimridiga fakulu man lam yactaqid lam yantafic ma taqaana dhagax haddaad aaminto inuu wax kuu qabanayo rabbiga kugu anfic dhagax cimridiga ajrumigii nadmigiisa soo gashay shirkigi meelo badan buu gelhaya fakulu man lam yactiqid lam yantafic waxaa wey kufr waa shirki beytka ayuusan ku dhuman idan waxaa wey haddaad dhagax ictiqaadiso ama aad sheekh ictiqaadiso ama aad waad saarato wuu ku anfacayaa haddadaan caleemo saarano ku anfici maayo shirkiga wey waa laguu qarinhaya marka hawshaa iska ogow insha allahu tacaala hainoo jeeg kamaa kaanu yadcuun hainoo jeego يا ربي أسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي